wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka idaacadda kulmiya magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s markale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo sabti ah taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaalka bisha sagaalaad ee sebtembar sannada labada kun labaatanka barnaamijka falaqaynta waxaad ku maqli doontaan maleeshiyaad hubeysan ayaa xirtay garoonka diyaaradaha ee degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud kuwaas oo gaduud sameeyey kadib khilaaf soo kala dhex galay madaxda ugu sareysa ee maamulka galmudug waxaad sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan xiise dagaal ayaa waxa ay ka taagan tahay deegaanaha hoos yimaada degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo halkaasi ay soo buux dhaafiyeen sidoo kale deegaana u dhow xubna ka tirsan al-shabaab oo markaa la sheegay inay ka soo baxeen deegaano dhowr ah oo ciidamada dowladda dagaal ay kula jiraan qodobadaas ayaan ku falaqayn doonaa saaxiibayaal barnaamijkeena maanta sidoo kale xubintii kalamaan ayaa qeyb ka ah waa mar kale iyo falaqaynta ku jeclabadee ayraka bihaba ku jecla Nana Gabera, Kuja Labade. Nana Gabera, Kuja hagaag saaxiibayaal mar kale subaxan eegsan ayaa idin leenahay aynu ku bilownay waxaa xiisadii ka taagan tahay degmada caabud waaq ee waqooyiga gobolka galgaduud iyadoo halkaasi xiisadda ay isku sii shareertay cirka saacdii lasoo dhaafay maleeshiyaad ayaana waxa ay sheegeen inay gebi ahaanba xireen garoonka diyaaradaha ee degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud waxaana maleeshiyaadka ay sheegeen in uu xirnaa doono garoonka diyaaradaha ilaa iyo tabashadooda laga xalinayo sida la sheegay waxaa la sheegay in wasiirka arimaha waa wasiirka duulista hawada ee galmudug in ay ku heystaan arrimo qaad la xiriira oo ay ahaayeen maleeshiyaadkani xubno uu usoo degi jiray qaadka la geeyo degmada caabud caabudoq ee gobolka galgaduud waryahena axmed dir nuur ayaa stuudiyaha igula sugan oo aan wax ka weydiin doonaa ee xiisadan ka taagan caabud waaqi kasoo cusboonaatay axmed dir soo dhawo waa maadsan saciid dabcan magaalada caabud waaq ee ka tirsan degmooyinka gobolka galgaduud waxaa ka taagan saciidow xiisad ka tagan garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi caabud waaq ee gobolka galgaduud saciid garoonku gebi ahaanba uu xiran yahay adeegyadii dhammaan garoonkaasi iyo duulimaajyadii ayaa hakad ku jira wax dhaqdhaqaaqa ama wax shaqo ana kama socoto gebi ahaanba garoonka diyaaradaha ee cabudwaaq xalay waxaa jiray xubno ka tirsanaa ganacsato qaadleya ah oo iyagoo hubaysan oo qoryaha ak fodhisaban ku hubeysan muuqaal intay iskaga soo duubeen bartamaha garoonka hanjabaad xoogan diray waxay sheegeen in garoonku uu u xiran yahay iyaga muddo sideed maalmoodna ay xirayaan oo wax dhaqdhaqaaqa uusan ka jiri doonin waxa ay arrintan ay ku sheegeen inay salka ku hayso qaad iyagoo sheegay in qaadkaasi ay ku leeyihiin xubno ka tirsan maamulka galmudug ama lacagihii ay ka maqan yihiin sidaas darteedna waxa ay sheegeen in tiro dhowr jara maamulka ay kala hadleen arrintan maamulkuna uu ka dhaga adeegay sida ay sheegeen wax jawaaban ay ka waayeen sidaas darteedna ay xirteen garoonka Eh, tira dhowr jeer oo hore saciid waxaa dhacday in eh, xubno kale oo siyaabo kale u abaabulan ah mhm. in garoonkan ay xirtaan waxayna u muuqataa in garoonka cabudaq ay noqotay cid kasta oo dood qabtaa mhm. inay intay qoryo isku hubayso ay xirato taasina waxay caqabad ku noqotaa mar waliba ama hadi mhm. dadka degan magaalada cabudaq cabudaq oo magaalo weyn oo inta badan center eh, u ah gobolada dhexe dalka waana garoonkani garoon duulimaajadiisu ay yihiin kuwo aada mashquul u ah shacabkii duulimaajyada u duuli lahaa magaalooyinka kale ee dalka ayaa saakay waxay ku waabariisanayaan iyadoo garoonku uusan shaqaynayn taasina waxay caqabad ku tahay dadkii safri lahaa amaba dadkii soo gaari lahaa garoonkaasi oo iyagu magaalooyin kale hadday muqdisho tahay ama hadday magaalooyin kale tahay iyaguna safar u aadi lahaa degmada cabudaq ee gobolka galgaduud waayahay axmedow xiisadda halkaasi ka taagan waxa ay ku soo beegantay iyadoo khilaaf uu dhexeeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ee saameyn noocee ay ku yeelan kartaa siyaasadda maamulka galmudug oo deganayd sanadadii lasoo dhaafay Eh, sicdoor runta cabuda qoxi ee eh, santar u tahay eh, markastoo khilaafka galmudug hadda khilaafka taaganna waxa uu ka bilowdayba markii hore ee caabud waaq oo golayaasha deegaanka iyo arrimo kaloo muran la xiriira madaxda ugu sarreysa ay ku murmeen iyadoo madaxweyne ku-xigeenku xilkii uu ka qaaday wasiir ka tirsan maamulkaasi galmudug ee arrintanna waxay marka la dab ama basiin ay kusii shubi kartaa khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sareysa ee galmudug caabud waaqna mar waliba waxay noqotay meesha hadda sanadadii ugu dambeeyey khilaafku uu ka bilowdo iyadoo eh, isjijiidka iyo khilaafka udhexeeya galmudug eh, arintaasi saameyn uu ku yeelan karo mm-hmm. marka si kastaba cabud cabudwaaq waxay noqonaysaa meel eh, u muuqato in muranku uu xarun u yahay inkastoo hadda magaaladu sida kale xaaladeedu ay degan tahay mm-hmm. oo dhaqaaqeeda ganacsigoodu si caadi uu yahay mm-hmm. haddana khilaafkan saameyn ayuu ku yeelan karaa weliba gacanka hadal ayuu tegi karaa ah, haddii aad aragtay codka kooxda hubeysan ee qaadleeda ah hanjabaad ayay direen hanjabaadoodana waxay u muuqataa maadaama ay hubaysan yihiin suurtagal waxaa ah in isku dhac uu yimaado haddii lala hadlo oo ay wada hadal diidaanna mm. waxaa suurtagal in gacanka hadal halkaasi uu ka dhaco marka mm. cabuddaaq si kastaba xaaladeedu ma sahlano inkastoo haddana dagaal toosa ah uusan jirin waayahay dhinaca kale khilaafkan galmudug ka taagan saameyn noocee ayay ku yeelan kartaa dagaalka al-shabaab looga saaray deegaanada kaga harsan gobolada mudug iyo galgaduud in badan dagaalka ka socdo gobolada dalka guud ahaan si gaara ah galgaduud waxa ay santar ama xarunta u tahay dagaalka iyada madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xarun ka dhigtay dhuusamareeb dibna matabaan iyo gobolo kale ama degmooyin kale oo ka tirsan ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan uu maray isagoo abaabulka isku xirka ee saraakiisha iyo ciidamada deegaanka ujeedkiisa uu ahaa dibna ugu noqday dhuusamare marka haddii eh, gobolka galgaduud eh, uu yahay sentarka ugu weyn ee eh, la doonayo in looga duulo al-shabaab mhm. degmooyinkiisa qaar dadkii isku mashquulaan taasi waxaa dhici karta in al-shabaabku ay ka faa'iideystaan dadka deegaanka maadaama ay iyaga dhexdooda isku mashquulayaan mhm. taasi waxay caqabad ku noqon kartaa in al-shabaab ay helaan mhm. jaanis lagu aadi waayo laguna dadka dhexdooduna isku mashquulaan taasina waxay fursad noqon kartaa kooxdan al-shabaab ee gobolkeedu sii dhacaya ee weerarada dhowrka jihaha mhm. lagu qaaday iminkana ee u muuqato in badi ay yihiin kuwo danaynaya inay isi soo dhiibaan oo mhm. la arkayo xubno badan oo ka tirsan eh, kooxdaasi in badan shacabka dhibaateynaysay mhm. inay danaynayaan inay isku dhiibaan ciidamada dowladda waayahay axmed darar aadaa u mahadsan tahay eh, dhegeystayaal axmed darar nuur ayuu ahaa oo ka tirsan k n n stuudiyahan sugnaa oo ila eegayay khilaafka ka dhex jira maamulka galmudug iyo sidoo kale xiisada ka taagan degmada caabuduaq ee gobolka galgaduud sidoo kale farxaan maxamed xuseen ayaan wararkii ugu dambeeyey ee degmada caabuduaq xiisada ka taagan ayaan wax ka weydiiyey maasantahay degmada caabudwaaqe waqooyiga gobolkan galgaduud waxaa ka taagan xiisad taasi oo ah mid marmarba ka dambeysa cirka isku shareereysa maanta wax diyaarada diyaaradaha kamid soo degin degmada cabudwaaqa waqooyiga gobolka galgaduud waxaana xiran garoonka diyaaradaha oo maleeshiyaad xalay ka soo duubay ah, garoonkaasi ay xiran tahay dhinaca kale laba maamul oo iyagana inay kala taageersan yihiin madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa uga wada dhawaaqan degmada cabudwaaqa waqooyiga gobolka galgaduud marka waxaan moodaa in marka ka dambeysa xiisadu sii kordhayso agudwa waa magaalo ku taalla waqooyiga gobolka gaduud horay sidaan oo kale xiisadaha ayaa kaga dhaadhacay kuwaasi oo qaarkood sababay in gacanka hadal ay gaarto marka sidaas ayay xaaladu tahay hadda garoonka wax maanta kasoo degay malahan waa xiran yahay xaaladuna maalin bar ka dambeysa oo ay sii xumaanaysaa waaya farxan maxay maleeshiyaadku tabanayaan marka oo sababta ay u xirteen garoonka ay ku sheegeen maleeshiyaadkan xaalad muuqaal ay soo duubeen waxay ku sheegeen in qaab ay ku lahaayeen eh, loo diiday oo laga madahabaabiyey waxay eedayn u jeediyeen wasiirka duulista hawada dowlad goboleedka galmudug iyagoo ku hanjabay in muddo sideed beri ah aan wax diyaaradu ay soo digi karin garoonka marka laga reebo eh, eedaas ay u jeedinayaan wasiirka duulista ee maamulka galmudug eh, xiisada iyo xirashada garoonkan salka miyay isku hayaan mise waxa ay amni eh, darada magaalada ay qayb ka qaadanaysaa xirashada eh, garoonkan dhowr mar oo hore sidaan oo kale eh, beelo kala duwan oo cabasho qaba ayaa garoonkan sidaan u xirtay waayahay dhinacyada ishaya ee maamulka galmudug ka wada tirsan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka door noocee ah ayay ku leeyihiin dhaqdhaqaaqyada ee xiisadan ka taagan caabuduwa ah? dhammaan haysada isku hayaan madaxda dowlad goboleedka galmudug eh, sidaan wada ognaaba halkaas ayay kasoo bilaabatay waxaana ay salka ku haysaa eh, xubnihii golaha deegaanka ee degmadaasi oo helka qaadis ku sameeyey maamulkii degmadaasi oo uu taageeray madaxweyne ku-xigeenku balse wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweyne waa hagaag saaxiibayaal waxaan idinka raali gelinaynaa halkaan idinkugu sheegnay farxaan maxamed xuseen waxaa weeyaan farxaan axmed cabdi oo ku sugan gobolka galguduud oo aan wax ka weydiinaynay xiisadda ka taagan degmada caabudwaaq dhinaca kale xiriiro aan la sameynay maamulka galmudug oo aanu ka helnay qaar ka mid ah xubna ka tirsan maamulka waxa ay inoo sheegeen in wax khilaafa uusan ka dhex jirin iyaga iyo maamulka galmudug wasiirka arrimaha gudaha oo aan la xiriirnay ayaana sheegay in wax khilaafa isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka uusan ka dhexeynin xiisadna aysan ka taagnayn degmada caabuduwaaq eeg saaxiibayaal falaqeynta ayaad maqleysan idaacadda kulmiye muqdishona waa uu idinkaga imaanaya markana haddii aynu eegno deegaana hoos yimaada degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka taagan xiisad u dhexeyso maleeshiya beelad halkaasi ku wada sugan iyadoo xiisada muddooyinkii dambe ay soo jiitamaysay sida la sheegay waxaa xiisadan ay ka taagan tahay deegaanadan hoos yimaada degmada mahaday iyadoo sidoo kale ay ku baxeen qaar kamid a ah dadka kasoo jeeda deegaanadaas ee siyaasiyiinta ah iyo odayaasha dhaqanka sidii lagu xali lahaa xiisada ayna ku guda jiraan oo waanwaanteeda ayaa socoto islaama haday waxaa soo buuxdhaafiyey deegaano u dhow xubna ka tirsan al-shabaab oo soo baneeyey deegaanada dagaalada ay ka socdaan ee al-shabaab lagula dagaalayo ee gobolada dalka ka tirsan waxaana deegaanada dhaca gobolada hiiraan shabeellaha dhexe iyo galgaduud xubnihii ku sugnaa ee dagaaladu ay halkaasi ku qabsadeen ay soo buuxdhaafiyeen deegaanadan iyadoo cabsi xoogan sidoo kale ay ka jirto waxaa sidoo kale al-shabaab ay cunoqabateen kusoo rogtay beeralayda ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada mahaday ee gobolka shabeelaha dhexe agaag saaxiibayaal falaqeynta gabagabadii ayaan kusii siqaynaa markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay war kalemaanay waxaa la yidhi taya iyo qofkii tusmo lagu ogyaa la tabaa kolkay tii sii gashee mid tolkiis cee khawaarij tabtood tacsi looma dhigo waana sababta fiir ka hadhoy tacbaan uga tuurantoo keeni soo tirtira taalliya xasuus loo taagaye ciidan toosan iyo shacab taakulada ku taageerayow tirtirsiinta guud waa in lagu tartamo tartan baa lagu jiraaye iminkaba hurdowtoosya dheegi jari aryamadeeyo waxaa kaloo shabaabka la yidhi warhooy war maad naga tagtaa nama taqaaniine warana waxaan habeenkii tuutaha u qaato furimaha hor u tegey tacaddiga shabaabkee tamarteena gaasiray tuulooyinkoodiiyo togagay ku dhuntaan intuu xoogga ugu tago la tirtiro dhammaantood waar ha la tirtiro dabeed ha layskugu tagee waxaa la yidhi tabantaabadii iyo iskuuti bay gacmoo tamaar ku yeeshaan war shabaab waxaan dhihi lahay turunturootay kuuftay dhacday ayaa taqaan waxaad kaloo ka tagtay taladii seegtoo luntay miyaa tagaan ee maxaad tagaan aryaadhaha madaxweyne xasan sheikh wuxuu yidhi shabaabow taraan tuurootay kuftayaad taqaan ee xaaka aloo taaqaan turuntuurootay kuftayaad taqaan ee xaaka aloo war war ma haysaane galmudug haddaad ku ogaydeen dagaalkii shabaab mid siyaasadeed baa ka socda warnimiyow hatukahor madawiinaga galmudug goorgoor walibaarey unugoregedhegni yeembigaadani beermuuska fala doonaan magorada marka kalena wali baaray mukulaal i doolihal qolku wada dhagafade <laughs> usbaeelaha saljandhaagtiyaa dheega jiray waxaan dagaal ahendaawo laguwa dhuruuxan shantaada kaa reebin shariyuka ama reebatii agnagadeenna warmadayo warka waad iga dhex gashaye madaxweynihiiyo madaxweyne ku-xigeenkii baa kalamaan noqday sababtoa ah madaxweyne ku-xigeenku wuxuu xilka ka qaaday wasiirka arrimaha gudaha madaxweynuhuna waa ka soo horjeesto jeestoo lagama qaadi karuu yidhi madaxweyne ku-xigeenkoo waraysi siinaya rediyo kulmiyan isagana wuxuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha iyo qoorqoorba waxay xagaldaacinayaan dagaalka shabaab lagula jiro wasiirka arrimaha gudaha galmudug axmed waayeel oo madaxweyne ku-xigeenka u jawaabayena wuxuu yidhi madaxweyne ku-xigeenku wasiir ma magacaabi karo sidoo kalena xil kama qaadi karo waar qorqoor iyo ciid haddaba waxay ka maraysaa waa su'aale labadeenna reerkaya weyno u ah waayeel urba dagaalka shabaab lagula jiro waxaan dhihi waxay soo martaba waa mahad alle haddii ay mar kale maandeeq hantiday madax ku dhaclahoo mishinkii shabaab soo maleegi jiray maanta laga hortegey geesiga dhulkiisa guusha u horseeda gaarida dishaay geedka habo iyo dheegijarwarmadayo waxaad ka tagtay gobannimada waa loo godka akhiriyo ilba loo galaa gowracatada weli garaniney geedka hago waar wallaweynay imanka goojacadda ma iska daawanaysaanun ariwaaqlowba waxaa kula tahay war kalemaanay siyaasad baad ku mashquulsheene ninbaa qarashka guurkiisa soo bandhigay doonashada gabadha wuxuu yidhi dolar baan ugu talagalay suuriyana dolar baan ugu galay meerkana gebigeedaba waxaan uga dhigayaa buu yidhi kitaabkii aan anigu dugsi qur-aanka ku soo baran jiray jiifkana wuxuu yidhi muranbe kama taagno sariirtii anigu aan horay ugu seexan jiray iyo tii ay guriga aabbaheed ku seexan jirtaan isku dhegsanaynaa maacunta saw ma aha tii anigu aan wax ku cuni jiray guriga hooyaday iyo tii ay iyadu wax ku cuni jirtaan isku darsanaynaa xagga farshaxankiiyo cillaansaarkana dee walaasheed baaba taqaana sow maaha dhanka showbinkana dad iimaan kalea ma nihinoo wixii toddobada naloo keenaa naga badan sharaxaadda gurigaa noogu darnaan lahayde iyada asxaabteedii asxaabtaydaaba ku filan kaameramaanna loomaba baahno saaxiibkaybaa ayfon haysta totalka xisaabta isku soo daro wuxuu yidhi waa iska saddex boqoloo dolar war lama gabaranti weedilankoshiiga anseeda iima heriari markaasaa meherkia bilaawdi mayle eley gabartun hubshagaadda islagaadni yari hungurishagaadda islagaadni wari dharshagaadda islagaadni yari waladhomba islaga gaadniya kuweeli marka kalna islagaadniya wedde haddin dareerasiba war kalamaanee war mahaysiine wiilii gabar baa hadda ka hor isukaansaday wiilkiibaa hadalka bilaabo wuxuu yidhi dareemay jacayl dareen dhadhan leh tamqada laabtiyo kashaydu daraaddaa waa nuglaaday gabadhii waxay tidhi ukaadii dib iiga kaadi waxaan ku damqee ku taabtay ku daaray bal ii bayaami wiilkiina wuxuu yidhi nafuu caasha ku dullaystay dhib iyo diif uu ku reebay ayaa ku dul joogta caawa gabadhiina waxay tidhi haddaad daalaadhacayso maxaa u dabiibi weyday naftana u dawayn weysay wuxuu ugu jawaabay hadduu ruux kuu dansha sheegto digtoor baa lala dayahaye laguma digtay hadayrin qof daacada oo ku doortay waxaynugu jawaabtay hubsiimadu maaha diidmo degdega la iskuma jeclaado jacaylku damiin ha yeesho warniyowkaasaad sheegase buudheri sidiisii barashada jacaylkuna eeyadaygu beerto yaliaaryaadhaha war ma haysiin nuur dogle shabaab ka soo weeraray kobtayda iyo darintayda iyo camaamadayda maaragtaa ku dhacda sababtoo ah macaawislayda maha joogtay iyo deegaankii oo dhanaa ku kacay xaa naga raacayaa ka yeertay warhooy war maad naga tagtaa nama taqaaniine war haddii aan shabaab layska celin oo la kala fiijin argagixisadu halkii ay gashabay haddaan olol la leebsiinin marna inaan aan ammaan laga helin taa ha la ogaado aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how dhiblowga yaan la dhowraane ku dhiftaaha dhamaystirme dhiblowga yaan la dhowraane ku dhiftaaha dhamaystirme fariimahaasi iyo xubintaasi kalema waxay u dambeeyeen barnaamijkeeni falanqayntood kala socoteen idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble kiisa ayaa farsamaynaya intaa barnaamijka midle ayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo